bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii toddobaatan iyo saddexaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray fadliga ku jira iyo khayrka ku jira gaajada iyo nolosha adag iyo adduunyada in layska fududeeyo oon laysku badinin fadliga ku jira laguna sabro dhibka iyo baahidaas wacan khaalid bni cumayr alcadawi waa axad الtaabiciin alkibaar weliba adraka aljaahiliyata walislaam baa la yidhaahdaa waa mukhadram qaala taabiciga wuxuu yidhi khatabanaa cutbat bnu ghaswaa waxaa noo khudbeeyey noo muxaadareeyey ama nawaaniyoo na wacdiyey cutbat bnu almaazini reer bani maasin ibnu sacsaca ayuu u dhashay dhalad ahaan nin reer bani oo ayuu ahaa dhaqanna wuxuu ku ahaa reer bani cabdishams ibni cabdimanaaf bacdulmu'arikhiinna waxay sheegaan waa alansaab wa ahli lansaabna waxay sheegeen inuu ahaa xaliif libani nawfal ibni cabdimanaaf almuhim labadaa nin walaalaha ah labadaa mid ku ahaa dhaqan ku ahaa dhalashana reer bani buu ahaa axaabigaas cutbna khaswaan cutbna khaswaan wuxuu ahaa eh, min qudamaaءi اlmuslimiin min asaabiqiin اlawaliin ayuu ahaa dadku u hijrooday xabasha etoobiya u hijrooday kadibna soo noqday ayuu ahaa ee ku soo laabtay haddana maka ka hijrooday madiina tagay tobankii ruuxii u horraysay islaamay ama dhowriyo tobankii u horreeyey buu ahaa nin dheeroo quruxsan ayuu ahaa axaadii badan ma wariyo lagamana qaadanin maca qidamihi isagoo weliba aad u sanad horeeyey una islaam horeeyey u hijir ma axaadii badnayn wuxuu ka mid ahaa saxaabadii dagaalihii nabi maxamed oo dhanba ka qayb qaatay min mashahida badran walmashaahida kullaha bader iyo dagaalihii ka dambeeye oo dhanba rag ka qayb qaatay ayuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa nin toogta iyo shiishka ku caanbaxay buu ahaa oo aad loogu jeclay hawsha ayadaa sayidina cumar waagi dambe oo isagu khilaafada qabtay raggii umarada ah isticmaalay ciraaq iyo shaam qabtay buu ahaa ciidan culus buu u dhiibay markaasuu ciraaq u diray ubulla meesha hadda la yidhaahday ee xeebta ku taallay ciraaq iyo shaam dhulka u dhexaysa ah waagaas furdadii hindiya iyo umaan iyo baxrayn dhulkaasoo dhan baa ninkii qabtay basra asagaa asaasoo qabtay masaajidka u horeeye laga dhisay basra asagaa jeexay magaaladaans asagaa asaasay masaajidka weyne caankaee basra ku caan baxday asagaa jeexay oo sameeyey marka uu muddo dhulkaasi uu gacanta ku hay waalina ka ahaa ayuu soo xajiyey cumar bay xajka ku kulmeen wuxuu ku yidhi waa waayeelay wixii aad dirtan dirtana soo qabtay xilka inaad igala wareegto ood waali cusub iyo gobernatooro magacowdo oo basro mas-uuliyaddeeda iyo muslimiinta laga wareejiyaan rabaa cumar wuu diiday wuxuu idhi wareejin maayo adaa qabtay jinninka keenaa bixiyee xaji buu intaad ka dhiman halkaan baad joogi dawa amiiruulmuminiin hadal laguma celin karo wareen adeeru igadaa kuma noqon karee meelahaygan maki iyo iska joogahaya dadkan isfahmi jirree hore baan iska ag joogahayaaye ciraaq iyo hawleheeda igada maya buuri waad ku noqonaysa markuu ka baxay ciraaq buu aaday maka markuu saa ugu dhaqaaqay wuxuu hi ilaahayow basra ha igu basra allaahuma laa taruddanii ilayha anoo fayow ilaah igu celinin basra dhexda markuu maraya meeshii rabada la odhan jiray yuhaashiisi ka faninay uu naf baxay rabada lagu xabaalay nin noocaasoo mustijaabu dacwo ah asxaabu ulfutuuxaat ah saaxiibu hijratin ah qidam ulislaam ku caanbaxay geesi ah halyey ah shiishyahan ah muslimiintu jecel yihiin buu ahaa khudbadiibu hadda jeediye waatana khaabana cutba bnu khaswaan baa noo khudbeeyey fii riwaaya cala almimbari mimbarkii basra ayuu noogu khudbeeyey cala almimbari bilbasrati riwaayaad uu xadiisku leeyahy baa caddaynaya wa kaana cutba wuxuu ahaa amiiran guddoomiyuu ka ahaa cala albasrati basra meesha la yidhaahdo faxamid allaha ilaahay buu ammaanay wa anaa calayhi waa faalla ammaano waa rakaadiyey tilmaamaha wanaagsana uu leeyahay aad ku sheegto wa ana calayna waxaa loo isticmaalaa markaad xumaanta ka nasahado sifaadka loo yaqaana asifaat ahubuutiya wasalbiya markaad jamciso isu keentaa la yidhahdaa xamid allaha wa ana calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu mudan yahay oo wanaag ah oo ammaan ah oo qiime iyo qaayo ah rabbi inaad ku sheegto xamid allaha la yidhaahdaa waana calayhi ammaanta ku saabsan weeye inaad ilaahay ka takoorto alsaaxiba alwalad alcajz alnaqs waxyaabaa noocaas dhanbe aad ka takoorto hebel waa geesi fulayna ma haddaad tidhahdo maxaad isu keentay alxamdu waanaa hebel waxaad tidhi waa deeqsi bakhaylna ma aha maxaad isu keentay inaad xumaanna ka anfido ood ka takoorto wanaagna aad u qirto wadaadda sidaasay yidhaahdaan wadaadar waxadhe meehe xamid allaha wa ana caleyh waa isku mid ammaantii in la dheereeyey oo la rakaadiyey oon durba la dul marin bay ku tusaysa xamid allah luu mahadshay oo wuxuu mudan yahay buu ugu mahadnaqay wa ana caleyh allah ilaahay buu faallo amaanayo ammaantii rabbigay ayuu ku celceshay weeyo rakaadiyey uma qaala wuxuu idhi cutbe ama bacdu mimbarkii uu amiirka ka ah taagan yahay ee basro ah faina dunyaa wuxuu idhi qad aadanat dadka waxay ogeysiisay bisurmin go'itaan ay go'ayso dhammaatay bisurmin ay biinqiaacin wa fana adduunya waxay ogeysiisay dadkii jeclaa ama danaynayay adduunya inay daba jeedisay oy tagtay oy dhammaatay qad aadanat ay aclamad wa ashcarat bisurmin ay binqiaacin wa fana bisarmina waa la reesaadkana waa la kordhabaa laakiin haddana waa ii godan yahay wawallad way jeedsatay dabaday dhigtay adduunyo xadaa ayadoo degdegaysa ay adbarad sariicatan bay ka dhigantay adbarad sariicatan dabaday jeedisa iyadoo aad iyo aad u degdegayso macnahaasna waa la sheegaa kalaxmari waxamraaa waad garanaysaan bay ila tahay mudakarka waxaa la odhanayaa labka waxaa laodhanaya alaxad oo shayga dabada go'ana een saynta lahayn shayga markuu ku dhaafa meel la qabsado iyo meel lagu dhago iyo sayn la qabta aan lahaynee sidoolaha ah ayaa la yidhaahdaa shayba markuu kaa cararo aad gacanta la laacdo ama jeebkaad gacanta la geli ama gu'isibaad ku dhagi ama tafti macustaad qabsani ama cumad baad gacanta la heli shaygaasi waa meel la qabsaduu leehay shaygaas haynta go'an ee meel la qabta aan lahayne mar dhaqaaqay hadduu lab yahay waxaa la yidhahdaa alaxad hadduu dhadig yahayna maxaa la yidhahdaa xadaa'a miyaad fahanteen ka axmarin wa xamraa'a saasoo kale marka waa maxay macnaha haddii la maro waa wallad adduunya dabaday dhigtay xadaa iyadoo meel la qabsadaa lahayn mar hadday ku dhaafto kaa tagtay weeye haddaad xadiga marka surcadii u wadana wawallad xadaa ay sariicatan iyadoo degdegaysa bay dhaqaaqday wey adduunya labadaa macnaba waad ku fasiri kartaa culays ba walam yabqa kama hadhin minha adduunyo ilaa subaabatun hamba mooye ilaa subaabatun hamba umbaa ka hadhay raashin la dhammaystay oo lagu kala tegay xeedho xalxaal ku hadhay umbaa adduunya ka hadhay wa ka subaabati اlinaa'i weelka hambadiisa ah hadhaaga weelka ku hadha ama digsiga ku hadha yatasaabuha u urursanaya hambadii saaxibuhaa kii xeedhada lahaa raashiin aan badnaynaan ku deeqin haddii xeedha lagugu rido wixii ku hadhay baad murdisaa soo maa raashiin la cunay wax yaroo meelaha ku dhega derbiyada xeedhada iyo digsiga oo nin ka maarmi waayo isku urursanhayo umbaa adduunya ka hadhay buu saxaabigu ku yidhi waa hadal aad u xeeldheeroo baliiq ah subaabadu saadka haddii la godo waa hambada iyo hadhaaga saadka haddaad kordhowdoo sabaabo tidhaahdana waa cishqiga kalgacaalka weeye weliba aad u dhimanayso ee loo dhinto kaa wey hadda marka subaaba sidaa u ogaada ama sabaaba waa macno kale ka subaabat alinaai weelka hambadiisii iyo hadhaagiisoo kale ah yatasaabuha u urursanaya ama hambaysanayo saaxibuhaa kii xeedhada iyo iska lahaa adduunyada wainakum idinku muslimiinay muntaqiluun waad ka guuraysaan minha adduunyo ilaa daarin guri baad u guuraysaan iyo daar laa zawaala laha aan dhammaanaynin daar aakharoon dhammaad lahayn oon degdeg lahayn oo lagu nagaanayo ayaad u guuraysaan muslimiinay muslimiintu u ahaa mas-uulkuu la hadlaaya doona culum wax garanaya ina maca alcusri yusran bay carab tidhadaan baad marka lagu yihado waa aayad qur'aana kaba sii fiicanun baad sida madaxweynena soo garan maysaan nin madaxweyne ayaa khudba inoo jeediyey ummadda soomaaliyeed markaasuu wuxuu ihi carab waxay tidhaahdaa ina maca alcusri yusran jaalla madaxweyne waxaa la yidhi waa aayad qur'aana kaba sii fiican buuri warka ma sheegi maayo daan sheego qolyo daarooda xanaaqahay almuhim wa innakum idinku muntaqiluun waad ka guuraysaan minha daartan adduunyo ilaa daarin guri baad u guuraysaan laa zawaala laha aan dhammaad lahayn oon laga guuraynin faintaqiluu la guura bikhayri maa bixadratikum waxaad gacanta maanta ku haysaan kiisa u wanaagsan la taga daarta ayada ee ah waana ka wanaagsan faاntaqiluu la guura muslimiinay bikhayri ma bixadratikum waxaad gacanta ku haysaan ka u khayrban oo camalka saalix ahaate camal wanaagsan la taga buu leehay shaygii ay kuu suuragelaysa maanta inaad samayso saxaabigu wuxuu ka soo qaaday shay gacantaada ku jira maa bixadratikum waxa idin hor yaalla ee goobtaad fadhidaan yaalla eed goosan kartaan eed goysaan la guura intaad adduunka joogta wax walbaa ka suuragala khayr badan baad shaqaysan kartaa ilahay baad u dhowaan kartaa wax aadan la iman karinoo khayra waa iska yaryahay marka waxaad awoodaane gacantiinna ku jira ka u wanaagsan la guuro oo aakhara la aado oo daartaas aan laga zuulaynin laga dhimanaynin ee laga gaboobaynin la aada buur maxaa jira saxaabiyow fainahu qad dukira lana waxaa naloo sheegay faacilka waxaa loo geeyaa lilcilmi bihi aqraadda balaaqada loo gooya saasaa ka mida ah. wuxuu u goynayaa in uu la og yahay haddii yaa u sheegay saxaabi wax u sheegay nabi maxamed un weeye waa la yaqaanaa wey waxaa kaloo dhici karta inuusa asagu nabiga ka maqale saxaabi kale uu ka maqlayna waa dhacday ilan saxaabadu waxbay kala wariyaan riwaayat saxaaba bacdihim can bacdin ninka loodhan jiray bayhaqi ayaa wuxuu wakhti ku bixiyey inuu sardiyo bukhaari iyo muslim wixii xadiia ku yimid ay saxaaba kala wariyeen ayuu hal mar fayl geliyey lixdan xadii buu ku sheegay fii صafaxaatin mutataaliya kitaabkiisa almadhl ila sunan ka ahriya istiqra bukhaariyo muslim buu hal mar saa u fiiriyey kulu maa rawa asaxaabatu bacdum can bacdin ayuu fayl geliyey shaamil ha la fiiriy iyo alaab ha la taabto oma baahno intay ku jirtaa wixiina sakaraadka dadku ma ahay marka inuu saxaabo kale ka wariyana waa dhici kartaa inuu u gooyo lilcilmi bihiina hadee waa dhacdaa mustalax waad ku marteen hadduu saxaabigu yidhah nuhiya waxaa laga reebay ama naloo xukumay ama naloo sheegay waxaa lagu xambaaraa xadiid marfuuca xukma wain lam yakun eh, marfuucan riwaayaata calى khilaafin sawaabkuna waa inuu yahay marfuucun xukman wa riwaayaatan baa sawaaba laakiin baxii khilaafi usuuliha ku jira fainahu qad dukira lana waxaa naloo sheegay oo nabigu uu noo sheegay ana alxajara dhaguxu yulqaa in la tuurayo min shafiiri jahannama jahanama qarkeeda laga tuuraya shafiirku waa shayga qarkiisa weliba sare shafiirku waxaa loo isticmaalaa shayga gebigiisa qaybta sare mararka qaarkoodna de inagu qar waxaan siman dhankan geeskana qar waan dhahayna kaana qar waan dhahayna kanna waan odhanay laakiin hayga labada daraf ama labada dacal mid ka sarreeya ayaa shafiirka inta badan la yidhahda ana alxajara dhagixu yulqaa in la tuurayo min shafiiri jahanaba jahanaba qarkeeda laga tuuraya afkeeda iyo afaafkeeda oo fayahwi u hooban oo sii socon ama wilaan wilan fiiha fii jahannama abciina caaman toddobaatan sano toddobaatan sano dhagixii jahanaba afkeeda laga tuuray inuu sii soconayo ayaa loo sheegay laa yudriku uusan haleelaynin lahaa jahannama qacran salle uusan gaadhayn toddobaatan sano uu sii soconaya asagoon gaadhin jahannama salkeedii iyo gunteedii wallaahi allahn ku dhaartay latumla'anna waa la buuxinayaa jahannamu latumla'anna waa la buuxin jahannabada saad aragtee ee dhagaxii la tuur dhagax maxaa ka orod badan dhagax xawaaruhu goynaya la tuuray culayskiisa iyo xooggii lagu tuuray iyo miidaantii surcadii xawaarihi bay sii kordhinayaan toddobaatan sanuu sii ordaya isagoon salkeedii taabanin wuxuu idhi saxaabigaa facajibtu la yaabtee jahannama intay la egta dherarkeeda iyo ballaceeda iyo in la buuxinay miyaad la yaabteen walaqad dukira lanaa ma yaabteen waa wax la yaabahatee istifhaam laga wada way hada tacajub walaqad ukira lana waxaa kaloo naloo sheegay ana bayna misraacayni min masaariici اljannati masiiratu arbaciina caaman waxaa kaloo naloo sheegay dhanka hadday jahannamo naar sidaa u weyn tahay ka sii weyn oo jannada iyadu markay buuxsami weydo dad cusub baaba ilaahay u abuuraya subxaanahu wa tacaala naar nimaan kasbanoon shaqaysanin ma galo laakiin jannadu nimaan shaqaysanina waa galaa lanna waa raxmad ilaahay jannadu tanna waa ciqaab ilahi cadli baa lagu maamulaya tanna fadli iyo ixsaan baa lagu maamulaya wuxuu idhi saxaabigu laqad dukira lana waxaa sheegay ana bayna misraacayni labada albaab inta u dhaxaysa misraacu waa labada fidqee albaabka kadinka ee albaabkaasoo kale hadda alwaaxan weynaysaa u gudbanaya safeexaddu ay qabanayso iyo ka kale ee cadudka la yidhaahdo ee tiirkaa inta udhaxaysa bannaan baa misraacinka loo jeedaa hadduu albaabku laba fidqa leeyahay mid xagga u furantana waa misraac midda xagga unatana waa misraac almuhim waa labadaa tiir ee albaabka uu kala qabanaya midig bidix jira inta u udhaxaysa unbaa loo jeedaa ana maa bayna misraacayn labada eh, cuud ama labada alwaax inta u dhaxayso min masaariici اljanna jannada albaabadeeda ka mida masiiratu arbaiina afartan sano in loo socdo wey hal albaaboo jannadu laga galo ayaa wuxuu isu jiraa afartan sano in loo socdo afartan sano gurigay marka albaabka yaa weyn gurigi toban kun afartan kunoo ruux qaadaya waxaa laga soo gelayaa albaab yaroo laba mitir ama mitir iyo badh ah haddii albaabkii keliya ama labadii fidqo ee albaabku uu noqday afartan sane in loo socdo jannadii maxaad moodaa wey la gelayay maxaad moodaa carduha asamaawaatu waalard ucidad lilmuttaqiin wey wuxuu uhi saxaabigu walaa ya'tiyanna waxaa imanaya calayha cala aljannati iman doonoo mari doona wa huwa albaabkii jannana kadiidun uu cidhiidhi yahay min azixaami badnida dadka darteed kadiidun uu cidhiidhi yahay isagaa yar kadin yar buu noqonaya oo maxaa kadin yaroo cidhiidhiya ka dhigay waxaa ka dhigaya dadka badnidiisa hadda albaabka markaad keliga ka baxayso kula wenya haddii masaajidka laga dareero toban isgarab gashaanna meesha meelaad martaad waaye albaabka marka la soo gelahayo waad aragteen waa iska bannaan marka laga baxahayana waxaad moodaysaa inuu yahayba nus mitir wala yatiyanna waxaa iman doona allan ku dhaartay calayhi cala ljannati yowmun maalin oo de waa maalinka qiyaamee ee dadku ay geli doonaan jannooyinkee wahwa kadiidun min azixaami dadka badnidiisa darteed jaamka ka jira darteed ilaa hawshaasaad fahmaysaane wuxuu ihi saxaabigu laqad ra'aytuni waxaan is arkay saabica sabcatin toddoba anoo toddobeeya ku yahay toddoba saxaabo nabiguna sideed nagu yahay baa soo martay buuri maa rasuuli nabiga aan la socono calayhi salaat wasalaam maa lanaa طacaamun wax raashina aanan haysanin ilaa waraqu shajari geedaha caleentooda mooyeen annagoo toddobaa nabiguna sideed nugu yahay oo duulaanoo gaale ku duulayno ayaa waxaan wax sahaya iyo wax raashina maanan wadanin caleenta geedahan cunaynaa waana halgamayna dagaalamaynaa idinkuna idinkoo laydinsaadahayo oo wax walba haysto oo dhaqaalo haysto mushaar laydin siiyo iyo cadowga iska dhaxsha laydinka kari waayey walaqad ra'aytunii waxaa i soo martay buu arkay oon is arkay ra'aytunii ay absartu absartu nafsii weeye saabica sabcatin toddoba anoo toddobeeya maca rasuuli nabiga la jirankiisa maa lanaa طacaamun ilaa waraqu shajar raashin aanan haysanin iyo baad iyo saad geedka caleentiisa mooyeen xataa qarixat ilaa ay dildillaacday oo boogowday ashdaaqunaa qowlalkanaga qowlalkaas labadaa qawlal ayaana boogoobay maxaa yeelay calaf loogu talagala aadamuhu inuu cuno afku kuma dildilaaco qowlalkaas iyo dhinacyada iyo daankuna ku dilaaci maayo laakiin markaad abqadi iyo caleenta xoolaha aad naf ka daydo waxaa weeye waxaa ku dildilaacaya bishmaha qowlalkaa ku dilaacaya labadaas ayaa ku dilaacaya faltaqadtu markii dambe waxaan helay anagoo iska soconna faltaqadtu waxaan helay burdatan go' helay fa shaqaqtuha kala jeexay baynii wa bayna sacad ibni maalik sacad ibn waqaas wey azuhri ad garanaysaan saxaabigii aniga sacad baa kala jeexanay marmaradii riwaayo kale markaasaan anigu macawis ka dhigta niskeedii asna niskeediiba macawis ka dhigtay fatazartu waxaan guntistay binisfa gu'ii niskii baan hoosta ku xidhon gunti ka dhigtay macawis ka dhigtay watazara sacdun binisfiha sacadna nuski kaluu asaguna macawis ka dhigtay dharna halkaasaannu ka joognay dhuunina halkaasaannu ka joognay kitaabka rabbigana waannu difaacaynay waana halgamaynu saxaabiga ku leeyahay maantana maxaan ahay amiir mimbar ka taagan oo magaalo dhandhul dhan intuu qabtay haddana ka ku dareensiiyo diinkan wixii loo soo maray iyo adduunyana laysku hadlaynin masiirka dambe ee aakharana loo shaqaysto waxaan dhan dabagaalaya dhalanteedka adduunyana aan lagu kadsoomin wuxuu idhi saxaabigii famaa asbaxa alyowma mina axadu ilaa asbaxa amiiran cala misri min alamsaar wainii acuudu biاllahi an akuuna fii nafsii cadiima wacinda allahi wuxuu yidhi famaa asbaxa alyowm maanta ma waa bariisanin buu idhi axadun axadoo minaa toddobadii naga mid ah saabica sabca toddobadanadii mid ka mid ah oo maanta jooga ama nool ma jiro oo waa bariistay ilaa asbaxa amiiran hadduu joogo wuxuu noqday amiir gubernatoore oday buu ka yahay calaa misrin min alamsar magaalo weynoo magaalooyinka muslimiinta ka mid ah riwaayadii mina ayatuha الsabcatu ilaa amiiru caama cafwan toddobadaannadii buu ihi ninaan amiir bulsho aan u ahayn mas-uul ma jiro raggaannagii toddobada ahaa ee dhuna caleenta cunayay dharna ka qaawanaa diinkana difaacay oo dagaalama gaala iska dhicinayay nin walba maanta waa amiir buuri intaanadi noolay wuxuu idhi saxaabigu wa acuudu biاllaah ilaahay waxaan ka magangelayaa an akuuna fii nafsi caiiman inaan isla weynaado an akuuna inaan noqdo fii nafsi aniga naftayda cadiim mid isla weyno sanka taagay wa cinda allahi shagiiran ilahay agtina aan qiimo ku lahay waa aafee moogtahay in adugu isla weynaato ood aad sanka taagto o isqaadqaado ilaahayna subxaanaه wa tacaala kuwa u liita aad agtiisa ku qoran waa mushkilo wacind allahi sahiira alkaa hore marka ilaa asbaxa amiiran calaa misri min alamsaar riwaayaad dhowra ku jira uu imaamku gooyey cinda muslimin wabni abi shaybata sheekhu muslim ah wuxuu yidhi marka markuu saa u hadlay buu idhi ilaa asbaxa amiiran calaa misri min alamsaar wala tujaribanna walatujaribunna alumaraa bacdana waleeyo walee buu idhi annaga gadaasha iyadu haddaan saxaaba nahay dadka dambe idin maamuli doona waaba tijaabintood arki doontaan waxay dhiiqaan iyo qaabka idin maamulaan annaguo adduunya waxay taa naqaanaa waxaan soo marray baan garanaynaa xaaladaan ku noolnahay baan noo qiimaysan meeshaan u soconnaan noo qiyaasan niman laakiin adduunya kusuux ah oo umar askagii dhigi doonoo diinta ku tuman doona baad walle tijaabin doontaan buuri maxaa yeelay wainahu wallaahi maa kaanat nubuwatun ilaa tanaasakhat xataa takuuna milkan wa jibriya ama jabriya waxaa tidhahdaba riwaayadaasi marka waa riwaayada ibn abi shayba ta muslim xata yakuuna aakhiru caaqibatiha milkan fasatujaribuuna afwan fasatakbiruuna watujaribuuna اlumaraa bacdana waabaad ogaan doontaan khubrigu hadda waa kii cilmiga ahaa waabaad ogaan doontaan weeye waadna tijaabin doontaan umaraha naga dambeeya waxay sameeyeen fainahu maa kaana nubuwatu ila tanaasakhat ilaa ay noqoto aakhiro amrigeeda milki iyo jabriye ay noqoto macnaha uu kuu sheeg waa masax inay fasaadi doonaan oo diinka la baalmari doonuu tilmaamay wuxuu yidhi nabinimo ilaah hadduu soo saaro mudday jirtaa adduunkaa lagu maamulaa khilaafaa dhaxda calaa minhaaji nubuwa kadib cilmiga markuu yaraado oo adduunya la jeclaado waa laga tegi doonaa diinkii boqorro iyo dad ummadda qasboo dirqiya oo keligitalis ah oon shuura lahayn oon kala dambayn lahayn oon xurmo lahayn oo xoog iyo muquunin iyo edabdarre iyo xadgudub un ku shaqaysa ayaa iman doona oo wixii dhacaya dawaagii dambe ilaa aminkana taagan marka xadiidku baabkii buu ku jiraa oo ahaa fadlu اljuuci wa khushuunaة اlcaysh wاtaqaluli min addunya ma'klan wamashraban wamaطcaman ayuu xadiidku ku tusahayaa xilliga uu saxaabigu sidaa leeyahay iyo xilliguu nabi maxamed garab taagna ee garab socday ee qowlow dildilaaceen ee u aradnaa ee seebtiisa uu la socday keebuu qiimo badnaa xilligaa hore marka addunya wax laisku hadlaya ma aha laga saay qaato wey qowluhu saxaabigu yidhi aadanat huwa bimadi alأlf alifka lamid ah yaa aadanad baa la odhanaya adanad maah waa aadanad ay aclamad way ku ogeysiisay wa qowluhu bisurmina huwa bidami saadi saadka waa la godahayaa ay binqiaaciha wa fanaa'iha inay go'ayso dhammaanaysa ku dareensiisay wa qowluhu wallad xadaa'ana waa maxay huwa bixaa'in muhmalatin maftuuxa ha aan dhibci lahayn oo la akhrinayaa uma daalin mucjama daal dhibici leh mushadadatin weliba la shiday uma alifin mamduuda kadibna ama uma alifun mamduuda ay sariica wey alif madan baa ka dambaysa sariica marka waa ra'yi min aaraa'i allugawiyin macnihii labaadna waa idiin soo sheegay waxba ku noqon mayno wاsubaabatu bidami saadi اlmuhmala wahya albaqiyaة اlyasiira oo waxa yar ee hadhaaga ah wa qowluhu yatasaabuhana huwa bitashdiid albaa'i qabla اlha hada bada ka horaysa waa la godahayaa hadana way kor dhaban tahay ay yajmacuha ururinayo wey wاlkadiidu alkaiiru اlmumtali waa ka badan ee buuxa shayga badan ee buuxa wa qowluhu qarixadna uu yidhi huwa bifatxi اlqaafi wakasr الra ay saarat fiiha quruuxun ashdaaqdii qowlalkii ama daankii ayaa wuxuu yeeshay boogo boogaa nabaraa ka soo daatay وcan abi muسى الأشعري رضي الله تaعالى عنه qaala saxaabiga wuxuu ihi أhrajat lana caaئiشhaةu hooyadan caaisha waxay noo soo bixisay kisaa'an go' bay noo soo bixisay iyo wa isaaran macawis haliidan qallafsan oo kakan qaalad waxay hooyadan tidhi qubida rasuul الlahi rasuulka ilahi waxaa lagu oofsaday oo uu ku geeriyooday fii haadayn labadan asagoo qaba go'aas aadkii aadka u qallafsan iyo macawistan maanta idinku gankiinna aydan saaraynee qallafsan ayuu nabigu qabay markuu adduunyada ka xijaabanaya marka hadduu adduunya leedahay nebi maxamed baa dahab iyo xariir ka xidhan lahaa loona bannayn lahaa fiiha muttafaqun calayh waxdii laisku waafaqay aadame axadka u khayr badnaa waa nabiy maxamed calayh isalaatu wasalaam addunya wax taraysana isagaa lagu karaamayn lahaa mar hadday intay soo dooratay oo la dooransiiyey diiday marka isagoo faqiiruu ku noolaa isagoo dhexdhexaad ah oo kafaaf ku nool baa jiray asagoo hani ah oo daatu yasaarana duu yasaarna waa jiray intuba wuxuu ka doortay maa cind allahi subxaanah wa tacala muttafaqun calayh وcan sacd bn waqaas الzuhri radi allahu tacala canhu saxaabiga haddaay uu ka soo warramahayo weeye cutba ibnu khaswaan ee marada kala goostee qaala saxaabiga wuxuu ihi inii laأwal اlcarabi carab ninkii u horeeye baan ahay lawl carab wuxuu ujeedaa lawl muslimiin muslimiinta ninkii u horey carab maxay waa aslu lislaam wey dadka u horreeye islaamay ee nabiga garab istaagee taageeray wey innii anugu waxaan ahay lawalu carabi carabkii u horreeyey oo ramaa gana bisahmin fallaar ama gamuun fii sabiililah jidka ku ganaan ahay sariidii u horraysee la diray ee muslimiintu ay kulmeen iyuu galo ma aysan dagaalamin foodaa laisgeliyey waa laisku yar fufakaday haddana waanu la kala xayday marka la kala xaydayna buu leeb sii daayey markaasuu gaal la helay dhiig baa ka qulqulay leebkii asagaa buu sheegahaya waa leebkii u horreeyey muslimiin duula ay ganeen gaalla ay la heleen sacad baa iska lah kutub alawaa'ilka lagu sheegaa qisadiisa ile kutub badan baa alawaa'il laga qoray ibn abi caasim baa qoray rag badan oo salafaa qoray ilaa waadam suyuuti mutaakhirkaasna wuu qoray innii la awalu carabi ramaa bisamin fii sabiili illah walaqad kunna waxaanu ahay naqzu kuwa duula maca rasuuli nabiga jirankiisaanu duuli jiray maa lanaa طacaamun anagoon raashiin haysanin ama raashin uusan noo ahaanin ilaa waraqu اlxublati wahada samru cafwan riwaayadii bukhaari baa ka fiicnayd maa lanaa طacaamun ila اlxublatu wa waraqu الsamuri saasaa saxan xubladu waa abqada ama quullaha waxaa u taqaanaa geedka jeerinka la maxaa laga cunaa mataqaanaa geedka jeerinka la yidhaahdo laga cunaa gumartuna ayadna waxaan la cunin bay leedahay quruxu abquu maraaga iyo quraca iyo geedaha nooc qansaxa iyo bilcinka waxay leeyihiin aabqaarigu way xooluhu jecel yihiin ninkay naf qabatana uu ku caliya qubo uu leeyahy waad garanaysaan xubladu marka waa iyada sida raajixa waa abqada arigu cuno xooluhu cunaan baa xublada la yidhaahdaa waraquna waa caleentii caadiga ahayd samurkuna waa geedka sogsoga la yidhaahdo ama quraca la yidhaahdo meeluhu ka baxaana way isku ergiyihin kala duwan yihiin sogsog iyo qurac mid ma ah way kala duwan yihiin laakiin geedka un weeye waa qansax weynaaday qurucu siisuba qansax weynaadoo si kale u baxay wy soo garan maysaan almuhim xoolihu waxay calfan jireen baa naf ka dayna buu saxaabiga ku leeyahay wax kaloo meesha yaalla maa lanaa طacaamun raashin uusan noo ahayn ilaa waraqu اlxublati abqada caleenteeda mooye iyo wahada samru quraca iyo maraaga caleentiisa mooye laakiin riwaayada bukhaari baa ka fiicano maa lanaa طacaamun ila alxublatu oo abqada ah iyo waraqa samuri oo geedka qura caleentiisa marka caleentii iyo abqadu way kala duwan yihin xataa in kaana axaduna ilaa midkaayo buu idhi layadacu uu dhigahayo kamaa tadacu shaatu siday neefkaadhiga u saala dhigto markaan bannaanka tagnood ay saxaaro midkaadna qabato amaan xaajo gudanayno waxaanu dhigayno sida xoolihii kale wey saaladii iyo digadii xoolahaan dhigayna maxaa yeelay xoolo waxay cuneen umbaan annaguna cunnahaadi ruux walbana wuxuucunuun buu eh, bannaanka geynaya maa lahu khilun khilun baa fiican in khadar la kasriyo ani way kor dhaman tahay dhib lahu uusan u hayn khilun wax dheehay wax kaloo ku dhex jira ma jiro waa caleen waa saalo digo xoolaan dhigayna ilaa abqiya caleema baannu cunayna maa lahu khalun haddii la yidhahdo waa maxay asigi baan isdhexgelin weeye saxaradu waxay isqabataa marka xoogoo wax isku xidha uu jirayo nacfi haddaad geedo laqlaqado geedo kala socdun baa kaa iman oon isku dheganayn qoryo kala socda khalun macnahaasu marka noqonaya laakiin khilun wax dheeha uusan jirinoo caleen caadi aan dhigayna buuri saxaabigu dhibkaasaa diinkii loo soo maray marka dhibka asaga ah ayaa ka wanaagsan weeye nicmada aad ilaahay ugu shukrinaynin dhibaatada aad diinka u martay xaggana aad ku sabirtay ayaa ka khayr badan wاlxublة bdm اlxaaء اlmuhmalati waiskaan اlba اlmuuxada wuxuu ihi sheekhu xada waa la godaya aan dhibicda lahayn badana waa la kordhabayaa almuwaxada ama almuwaxada halka dhibic la siiyey wahiya xubladu iyo wasamuru geedka samurka la yidhaahdaba nawcaani waa laba noocoo macruufayn la yaqaano min shajar اlbaadiyati baadiyaha geedihiisa kamida mida ah. waa tafsiir jira waa laba geedoo kala duwan oo xubladuna waa geed caleentii samurkuna waa quraca waa la sheegaa laakiin wadaad waxay xubladu waa abqada ama quullaha iyo wixii la mida weeye waraquna de waa caleenta caadiga ah. dhib ma laha qisada hadda uu ka sheekaynayo waa ti uu ka soo sheekeeyey saaxiibkii cutb bnu khaswaan labakii ka soo warramay saxaabiga hore ka soo warramay iyagoo toddoba nabiga la socda aradan baahan xaggana dagaalamayo gobannimo raadinaya maxaa yeelay mar maskaxda ka xoroobo adduunyadu culays kuma hayso mar haddaad maskaxda ka xorowdo oo dulmiga diido oo gumaysiga diido oo in lagu muquuniyo lagu ihanaysta aad diido aduu qaawanoo caalqamin baad naftada iibsanaysa oon danka lahayn mar haddaad arto qolyo ka fikirhaya calooshooda iyo caalkooda ka fikirhaya iyo caadhkooda meeshanaysan weli ka xoroobin maskaxdooda la haystaa haddaad aragto nin ku mashquulaya dhulalka iyo waddamada in la xoreeyo isagoon aadamihii maskaxiisi la xoraynina wax badan baa sika ah fahamkaa ku yar waa maangaab aadamuhu horta inuu maskaxda ku xoroobo caqligiisa ku xoroobo wuxuu yahay garto meeshuu ka yimid wuxuu ku nool yahay meeshuu u socdo adoon cawrada waxaan ku asturta aan haysanin baad rabaa inaan gobannimo waxaana aan lagu marinin ninkii reemidug muxuu yidhi gobannimo hee dhaga adayg baa iga soo hadhay buui tawaa idinka sheegay qisadaa soo maa ninkiin intay ka adkaadeen oo la muquuniyey oo la laayey oo magdheer isku dhaxlay baa la yidhi hebel waxaan ku dayn karaa keliya inuu qaxo ka tago meeshuu degan yahay guddi duqyaa loo diray waxaa la yidhi rabtaa inaan daynahaa ha qaxo ha cararo ha galo kenya ha iska dhiibo duqaydii wuxuu yidhi waana dhammaad wax tabaruu ahaya ma jiro raggii waa laga dhammeeyey keligii baa taagan iyo gurbood yaroo agoonoo soo hadhay wuxuu hi yeeli maayo halkaasaan ka dhaqaaqi maayo halkaa ninkii igu yimaada waa un galaafan buuri war maxaa jiraa wuxuu hi waxay kaga soo hadhay saaka wax kale ma hayee dhaga aday maya inaan dhaho umbas ah mayaan inlaha iska socdo yidhi qolihii ilmadeerta waxay dhah warnkaarqabuhu waa waa nafla caari eh. la diridsaa loo tagaaye haddaan meesha ugu tagno asna wuu dhiman waxna wuu galaafan inaga daaya loo dhaqaaqio faraha laga qaada hadduu ilaha labaatan afar saac isiyan waan qaxahayaaye maxaa dhici lahaa yani horta waa inaad garanaysa waxaa tahay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي رواية كفافا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ورواية كلام متفق عليه نبي أبو كنت عيساني اللهم اجعل الله كيل رزق risqa ala muxamadin muxamed iyo aalkiisu irsaaqadooda iyo calafkooda fi dunya fii riwaaya allahuma ajcal risqa ala muxamadin fi dunya waa muhiim jiddan adduunyada inta la joogo allah waxaad ka dhigtaa quutan wuxuun lagu noolaada keliya nafta lagu ceshado alquut waa maxay waa shayga nafta lagu ceshado dhiig joojin allahuma ajcal risqa ala muxamadin fi dunya kafaafan wax baahida un ka tira oon badni kala lahayn ayaga aan ka badnayn qaal ahlu luqati wاlhariib culummada luqada ka hadla iyo hariibka lafdiga hariibkaee macnihiisu libirsan yahay ka sheekeeya ama sharca way yidhaahdeen macnaa quutan waxaa ay maa yasud الramaqa nafta wixii celiya alramaq waa nolosha iyo xayaatada naftu markay kugu jiriqayso biyaha yar afka saaro ama barax lagugu qabtaa ramaqa la yidhaahdo yaaquudkale ama kafaafkale caf la yidhahdaa waa wuxuun baahidaada keliya nafta kugu muxnaba ugu ducaysanaya limaada nabigu meeshuu tooganayo ma iyo faqri buu nabigu dalbanayaa mise macna ka xod qotodheer buu nabigu rabaaraadinaya waxaad soo marteen calalka iyada lagu asturto iyo buulka laga galo dhaxanta iyo milicda laga galo iyo waxa yeelay nafta lagu joojiye ee quudka ah midnaba inaan laguu xisaabayn aakharo nabigu wuxuu cunay ama xidhay ama cabbay inaan loo xisaabin buu rabaa lanno intaa wixii ka badan baa xisaab gala waad soo marteen xadiiu dhowrkayd xadiidka cumaan bn cafaan baad soo marteen iyo xadiidkii la ka ahayd intaa marka nafdhiig joojinta ah ee dhuunuga lagu qoysanayo iyo inta cawro lagu asturanayo intaa ayadaa xisaab ma laha adduunyana nabiga loo raacinin buu doonaya lanna waxay ku tarayba ma jirto intaad nooshahayna haddaad ka baahi tirato awooddaad salaadda ku tukatana ka hesho cawradana ka asturato buul aad ka gasho milicda iyo dhibkana aad ka hesho ood iskaga tagto akhra u shaqaysato haddii xisaab la'aan baad akhra imanaysa wixii intaa ka badanee dheeraada xisaab baa ka taalla xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab macnahaasuu nabigu tooganaya waxaa kaloo ku jira ana alkafaafa afdal min alfaqri wاlghina xadiiku macnahaas ku tilmaamaya waxa yaree ha dhiman ha noolaanta ah, inaad ku noolaato dadkan aad kaga asturaato ayaa ka fadli badan faqriga lafajabiska ah ead madaxa kor u qaadi karin wuxuu kaloo ka fadli badan yahay hinaha xoolaha badan lagugu mashaqeeyo maxaa yeelay kafaafku hadduusan faqriga mudqica ka fadli badnayn iyo khinaha nebi maxamed oo afdal اlkhalqi ah ilaahay kama bariyeen ilaahayna ooma doorteen nebi maxamed xaalad aan wanaagsanayn oo midda kale aan ka ficnay macnaha inaad garateen bay ila tahay culum waxay nabigu waa soo maray saddexdaba waa loo kulmiyey maxaa yeele maraatibtu waa saddex culummo allah saddex weeye alfaqru wاlkafaafu wاlghina saddexdaa wey wa khawru umuuri hee awsaatuhaa khina iyo hodan xoolo badan iyo xisaab badan ku geliya faqri lafijabis ah oo xanta lagaa qarsan waayo maxaa nin cadho qabe iyo iyo macallina gaajahaysada xanta lagama qarsado waxaad sheegaya ma maqlahay waa maqanya waa walanyaha wuxuu leey xageed maanta bal caawa zab iyo berri weliime iyo xaggee laga dhintay oo laga akhriyaa oo waxaasuu ku maqan yahayba maba joogo ninka cadhado haysana asagaaba isku mashul ku hayaa cadho ma garanaysaan isnidaams baad u taqaanaa baashaas wey xertayso idinku xerba ma tihin idinkuma ma dhacdaaba idinku inayn xer ahayn waxaa uu daliil ah idinkuma dhacdo siddeean iyo lixdii waay ugu dhacday amminka nabarka way ugu yaallaa oon xirow ahaa siddeetan todoba meelahaasan u malaynaya marka waxaa weeye idinku waabad kibirsantihiin saabuun baad isla dhacaysaan maalin laba goor baad qabaysanaysaan shaawar baad isku furasaan xer matiin idinku xeraan isdhagelin mayadaa xer ah miyaynu isfahanno almuhim intaa waa iska kaftare eh. waxaa weeye nabiyulahi maxamed alayh isalaatu wassalaam faqriga culusna wuu soo maro ilaahay baa ugu lib sheegtay wawajadaka caa'ilan fa aghnaa ikhnana wuu soo maray waana xaaladiisu u dambaysay oo adduunyaa gacantiisa soo gashay aad u badan laakiin nabigu waa qayb waa isdhaafiyey kulli waqaf iyo sadaqo iyuu ka dhigay oo kii ku nabigu waxaad haniime iyo handuyahesheen waxaan ku leeyahay alkhumus wاlkhumusu marduudun calaykum xadika abi daawuud khumaskii ilaahay ay siiyeen idinkaan idinku soo celiya anuu adduunya saandhihi idinka idinku soo noqotaa caalihiisuu ka tegay iyo faraskiisii iyo baqashii uu ka tegay xaggee la geeyey maa sadaqa laa nuuratu nabi xoola lagama dhaxlo wuxuu ka tagay calala ama neef gaadiid ahaana waa sadaqa qudhigiisu waqaf baytumaalka la bankiga muslimiinta ambiya sidaas adduunya ka ahay idan faqri iyo hine iyo kafaaf saddexdaa tiir weeye hawshu xaaladda adduunyadu midda u dhaxa u qiimo badan faqri oo taraf ah hine oo taraf maxaa dhaxtaal ah alkafaaf watuu nabiga ku ducaystay nabi maxamed had goor ila wuxuu u doortaa laba xaalo saddex xaalo midda dhexe khayrka badan middaasaa wanaagsan aadamana waad ka asturaan adduunyo ku fidnaysooo badanoo xisaab badan kugu keentana geli maysid waa ta ugu fiican idinku laakiin waxaad leedihin kalbi baan ku noolay idinkoo dharaagsan oo boqorro ah waxaydin ka maqanba jirin oo biil qaadan oo mushaar qaadan oo kiiba boorsadihiisu dhar ka buuxo toban qamiis maxaan ku dhahdaayey waa aan baan mid ku celiyey cumamada badnaa baan ku ui waxna cumamadaan iska daysin imaam maali baa laba boqoloo cumaad lahaan jiray buu yidhi <laughs> waa nin raba mogdawashinu badsaday imaam maali yo wuxuu jiray laba boqoloo cumaamadood taan ku qosla faraha ka qaad hadda hawshan kaala hadlaya maxaa iska qusay hawsha iyada xer kalean ku wax ka sii baallo uu kala badasho oo marka xoogow xertu waa isjeeb dhaantahay uuna jeeb dhaamay marka qolyo heli karin baan rabay wax ka siiyo markaasuu wuxuu kacayba ma toban xabad la yaabantaha imaam maalig wuxuu lahaa laba boqol وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والله الذي لا إله إلا هو wuxuu yidhi allaha asaga mooyaan ila xaq lagu caabudo uusan jirin baan ku dhaartaye in kuntu waxaan ahaa la actamidu mid cuskada ama cuskusiyo ku dhajiya bikabidii beerkayga iyo boggayga cala al dhulka iyo ciiddaan ku dhajin jiray min aljuuci gaajo awgeed gaajo iyo macalul awgeed baan bogga dhulka ku nabi jiray wa in kuntu waxaan kaloon ahaa la ashuddu kii xidha alxajara dhagax baan ku xidhi jiray calaa badnii boggayga beerkayga min aljuuci gaajo awgeed calooshu inta wax ku jiro way taagantahay tahay oo ayadaa ku haysa waa tiir markay marato oo uusku ka dhammaado mara jilicsan bay noqon way isku dhici marka iyadu isku dhacdo kuma xajin karto waad soo godan waad isgeli meeshana ku duleeshami marka waa in la toosiiyo lugahan aad taagaysaan iyo qaarkan la taagay waxa haya meeshan weeye markay marato mara jilicsan bay noqon way soo laamay sida xaashidii ku toosin mayso dhagax waa in lagu qabto markaa ku yar tiir kuu noqda dhagaxa saasaa loogu xidhaaya qolya waxay yidhahan asagaaba dhagaxa marka caloosha lagu qabto dhagaxa kuleelkiisay calooshu dheefsanoo dhacaan baaba geli waad roonaan hawshu sidaa maaha tiir bay kuu noqon wey bay kuu noqon wuxuu yidhi saxaabigu walaqad qacadtu waxaan fadhiistay yowman maalin calaa ariiqihim jidka ay kaga soo baxahayeen waddadii masaajidka lagaga dareerahayey ee lagaga baxayay baan fadhiistay alladii ariiqaasoo yakhrujuuna minhu ay ka soo baxaan oo masjidka soo baxaan famara wuu soo gooyey imaamkuu ka tegay riwaayo wuxuu idhi abubakar baa i soo maray aayad baan weyddiiyey buu idhi anoo garanaya waxaanan doonaya buu idhi baahida iyo waxa dhibka i haysta inuu abubakar i dareemo aayaddiibu iga jawaabay waana iga tegey cumar ba haddana i soo maray aayad baan weyddiiyey anoo raba inuu i dareemo war abhurowey kaa taallaay bayna keen aan guri aadna inuu dhaho asna ima dareemin buu idhi anna warqada isiiyo kaale gurigee waan ka xishooda markay abubakar iyo cumar mareen yaa nabigu soo maray nabigoo socdaa soo maray famara binabi nabigaa soo maray alayh isalaat wasalaam fatabasam xiina ra'aanii nabigaa muusuuda markuu arkay nabigu waa dareemay de dadka lamid ma ahayn nabigu waa dadka waa ka dheeraa fatabasama nabigu waa muusooday xiina ra'aanii markuu arkay nabigu muusooday wa carafa wuxuuna gartay maa fii wajhi wejigay waxa ku yaallo macaluul iyo sadaada iyo rafaad ah maxaa la yidhi warree war dhafoor buu ku yaallaa nicmadu markay kaa muuqatana dhaadanaan iyo naacaw iyo ishaani baa kaa muuqan marka xoogow baahi ay jirtana wejigaada laga akhrisan nabigu wejigay waxa ku yaallay buu gartay buuhi oo macaluul iyo baahi iga muuqata ah wamaa fii nafsii naftayda wax ku jirana wuu dareemayo inaan baahnahay oon kaalmo u baahnahay oo ruux ciqaada aan doonayo nabiga iyo saxaabadana waxaan u hor fadhiya ay tahay waray ay garta nimanyo intaana afka aanan afka la kala bixin nabigu ay gartay buuri ma calooshii caloosha ka jiray iyo dhafoor wuxuu ku yaal nabigu waa gartay buuri uma qaala wuxuu idhi abaahir yaa abaahirin abaa hurayrow oo nabigu u dhawaaq waana arkaa qultu labayka ya rasuul allah nabig alla waxaan ihi ku ajiibay qaala wuxuu ihi ilxaq ina keen soo kac wamadaa nabigu waa dhaqaaqay fatabactu waa raacay fadakhala gurigii buu gaa nabigu fastadana ilbaabkuu istaagay wey fasta'dana idan buu weyddiistay faadina lii waa lay idmay fadakhaltu waan galay gurigi baan galay fawajada wuxuu helay suubanuhu labanan caanuu arkayo fii qadaxin weel ku jira dhiil ku jira buu guriga galay guriga caaisho caanuu nabigu guri kuma ogayna muslimiin baa usoo hadiyeeyey fa qaala wuxuu ihi suubanuhu min ayna haada laban caaishoy caanahan xaggay ka yimaadeen caanahaani xaggay nagu yimaadeen waxa noo irmaanba inagu ma jirin qaaluu waxay dhaheen saxaabadii oo ahlu beytkii haddee ahdahu laka fulaan hebel baa kuu soo hadiyeeyey aw fulaan ama gabadh heblayaa keentay oo hadiya u keenta nabi qaala wuxuu idhi suubanuhu abaahirin yaa abaahirin abaa hurayrow qultu labayka ya rasuul allah qaala ilxaq ilxaq aad ahli sufati xertii masaajidka fadhida u yeedh weeye abuu hurayra ku haysa marka hawl culus wey ilxaq lixaaqu waxaa lagu gudbiyaa inta badan lagu gudbiyaa ilxaq bifulaan baa la yidhaahdaa laakiin ilxaq hadda waxaa loo gudbiyey ilaa loogu gudbiyey macnaa inalaqaa la dhansiiyey naxwada baab la baabu tadmiin baa jira ficil baa ficilkale macnihiis la dhexgelinaya oo la dhansiinaya la ursiinaya markaasoo xuruuftu ku gudbi jiray lagu gudbinaya ilxaq huna waa maxay waa bimacnaa inaliq dhaqaaq weeye xaggeen u dhaqaaqaa ilaa ahli الsufaad weeye walidaalika bacdu riwayat xadii meesha ilxaq waxaa ku yimid inaliq baa ku timid ilxaq aad ila ahli sufati haleelow nimankaa u tag waa muslimiintii masaajidka qaybta dambe waqooyiga deganaa ee muhaajiriinta ahaa ee fuqarada ah ee ahl iyo midna aan lahayn ee muslimiinta uun ku noolaawo rag badan baa soo mara waa ka soo sheekaynay fadcuhum lii iigu yeedh shiikihii yaraac caanihii ku jiray yuu nabigu rabaa toddobaatan saxaabi oo baahan inuu siiyo abu hurera wuxuu leeyay intaan kabada nabiga igama badnayn iyada kaga jirta aggee dad ugu yeedhi anaaba sakaraade oo dhacsaaleh qaala bur wuxuu idhi wa ahlu sufati miyaad rabtaa ahlu sufuhu adyaafu lislaami waa muslimiinta martidoodii laa ya'wuuna calaa ahlin calaa huna bimacnaa ilaa laa ya'wuuna ooma dheelmadaan calaa ahlin ahal ay u dheelmadaan oo reer ay u dheelmadaan ma laha walaa maali hanti ay ku tiirsadaan ma laha walaa calaa axadin axad garab taaganoo caawiyana ma jiro yay ku noolaaday eh, marka saaba ahaayeen yaa ka warqabay idaa aatathu sadaqatun haddii nabiga sadaq u timaado loo keeno bacaa biha ilayhim ayagu u diri jiray wixii sadaqa ayagu siin jiray nabigu sadaqada xaaraan bay kahayd awsaafu naas weeye walam yatanaawal kama qaadan jirin minha min asadaqati shayan waxba kama qaadan jirin waidaa aatathu hadiya hadiye iyo maamuus haddii nabiga wax lagu xurmeeyana arsala ilayhim waxbuu oga diri jiray badankeed ayaguu siin jiray wa asaaba minha waxna nabigu waa ka kaban jiray wixii hadiyeah waxna waa ka calfan jiray wixii kalena wuxuu siin jiray asxaabu sufadii wa ashrakum waa wadaajin jiray fiiha fi lhadiyi waxbuu ayaga ka siin jiray wuxuu idhi fasa'anii daalika arrinkaasaa i xumeeyey waxaa qalbi xumeeyey buu idhi intii reer caanaha ahayd oogu ciidankii la yaqaana ee xertii soolamada ahayd ee masaajidka fadhiday oogu yeedh allaaba u soo horreeyey nabiguna kuu horta ma ku siiyo yaan isidhi buu marka adugu xoogow aad wuxuun ka taabato bal wixii kale dadka ma loogu yeedho fasa'anii dalik waa min asalaax yacani wixii jiray in la sheego waa saxaabadu waxba kuma aha faqultum waxaa idhi waa fii nafsii ma aha kor uma faqultum waxaan idhi wamaa haada allabanu fii ahli sufa wamaa haada allabanu caanan xaggay ka gaadhahayaan maxay u taraayaan kana qabanhayaan fii ahli sufa toddobaatan boqol bay mar gaadhayn marbay boqol iyo labaatan gaadhay marna waa yaraan jireen marna waa kolba baahida iyo xaaladdu siday tahay iyo siday isu bedelaanba kuntu waxaan ahaa buu ana idhi buuhi axaqu mid ku xaqnimo badan kuntu axaqa an cafwan an usiiba min hada allaban caanaha inaan ka aasiibo aan ka helo sharbatan ka basho ataqawaa ku xoogaysto oo beerkii isku kay dhacay aan xoogo bal ku toosiiyo saasaan naftaydiisa idhi buui faidaa jaa'uu markay ahlu sufa yimaadaan amaranii nabigu ay farahaya wuxuu odhanaya nabiga dhaqankiisu yaqaanaa ninkuu u yeedhay buu dhihi raashinka qaybi aduguna waxaad noqotaa ninka u dambeeya saaqi اlqawmi aakhiruhum faidaa jaa'uu markay yimaadaan amara nabigu wuxuu farayaa inaan ayaga caanaha u qaybiyoon u adeegoon u teelo cafwan fakuntu waxaan noqonayaa ana anugu ucطihim kii siiyo u adeega wamaa casaa an yabluغanii min hada اlaban maxaaba iga soo gaari bin caanahan marka wamaa casaa an yabluغanii min hada اlaban mar haddaan dhiilka caanaha xerta u qaybiyo nin walba intuu kabado qurquriyo soo celiyo haddana ku kale udhiibo udhibo wareejiyo wax iisoo hadhahayaba ma jiro saxaabi jadhadhiciye walam yakun min aacati اllaahi wa aacati rasuuli اllaahi walam yakun mana ahaanin min aacati ilah in la adeeco oo loo hogaansamo wa aacati rasuulilahi rasuulka ilah buddun ka maaran ma jiro ka laga maar ma jiro ilaahay iyo rasuulkiisu hadday amar bixiyaan waa in amarka la qaato ninkan inagu baahelkaa ka gaadho wixii yare ugu soo horreeye la yidhahdo adugu u kaadiyo ummadda u qaybi dagaal buu ka xigahaya maxay tahay cadaaladdarrada aad wadaan alxaqu liman sabaq hawliiniiso garan maysa alxaqu liman sabaq maxay tahay dowladdii ku amraysa iyadaa kaa caqli badan kaa ildheer mas-uul weeye waa raxiim aduu horta amarka qaado amarka aad qaadatee naftada aad dib u laqday ilahay baa kuu barakaynaya ilahay baa kuu barakaynay aladab maca alculamaa wاlmashaayikh wa kibaar اlumma ku tusaysaa masaladu waa masalatu ijtihaad adiga ishow adaa u mudnaan maye waa laga maadaa warhaya aduu beerka wad xidhato waad socotaaye kuwa yaala jiroo kaa daran mar haddaan masalada bir iyo nas lagu goynayn oo waxay ila tahay ay tahay maxaa kula quman masuulka loo hogaansamaa ra'giisa loo daayaa xataa adugu haddaad ka biyadiidsan tahay canuftaada la laqaa kala dambayntu waa shay wanaagsan ruux hadduu aayad khilaafa ama nas khilaafa oo masalo kale oo lagu raaci maayo laakiin markay tahay hawl maamul iyo tale iyo ijtihaad iyo maxay kula tahay oo araa la isweydaarsanayo amarka ninka weyn baa loo daaya ee talada haya ilaahay baa barakaynaya faataytum waan u tagay ahlusufaan u fadacawtum xerti baan soo kiciyey fa waa soo dhaqaaqeen de waxar baahane gaajo la dhammaanayse wasta'danuu nabiga idan weydiistay guriga inay soo galaan bay weydiisteen faadina lahum nabigu waa u idmay wa akhaduu majaalisahu nin walba fadhigiisii booskiisa buu qaatay min albeyti guriga meesha ka banaad buu ka fadhiistay nin walba meeshii banaad buu fadhiistay qaala nabigu wuxuu hi marka wuxuu ka baqaya abu hurayre weeye yaa abaa hirin aba hurayrow qultu labayka ya rasuul allah qaala hud faacihim dhiilka caanaha qadoo sii xerta u qaybi qaala wuxuu uhi faakhadtu lqadaxa dhiilkii weelkii qaaday fajacaltu waxaan guda galay ucطiihi inaan dhiilkii u dhiibay arajula nin ka mida saxaabada fayashrab waa dhamahaya xataa yarwa ilaa uu dhargo cokanaado dhiilkii yaraa nin walba intuu dibnaha saaroo miigto oo uu qurquriyo ayuu ka dhargahayaa hashii ka uma yaruddu calaya alqadaxa weelkiiba igu soo celinaya lama sii dhiiba marka mar hadduu ruux adeegayo ruuxa dhilka kuu dhiiba baa lagu celiyaa asagu ha qaad haddan ruux kale ha siiyo amarkaaba soo bixi karoo hebel xaggaa u sii dhiib baa laodhan karaa marka aduu cod hebelow sii wad ma hawshu nin baaba kor ku soo celi asagu isagaa adeegahaye fa uctiihi rajul nin labaad baan fayashrabu waa dhamahaya xataa yarwa ilaa uu dhergo cokanaado uma yaruddu calaya alqadxa weelkiiba igu soo celinaya dhiilkii fa uctihi rajul nin saddexaad ama afraad baan siin fayashrab waa cabahaya xataa yarwa rawiya yarwa waa radiya ka yarda bay la mid tahay radiya yarda oo kale la mid tahay ilaa uu dhergo cokanaado uu canaha ka dhergo uma yaruddu calaya alqadax xata intahaytu ilaa nabiga soo gaadhay kulli waan soo mariyey riwaayadka xadku waxay sheegayaan afartan nin bay ahaayeen afartan nin bay ahlu siira taarikh sheegeen riwaayadna ay tilmaameen waxadhumaya toddobaatan bay ahaayeen ma dhiil wax ku jiraa yaa afartan nin deeqa haddaan meesha barakiya mucjisa ka soconin barakaatu rasuul baa socota mooyeene dhiil wax ku jira hee hal nin baa heensada oo weliba gororsado xumbada laaca indhaa caddeeya waad garanaysaa haddee nin aad u baahan <clears throat> dhiilla xataa ma deeqo xata intahayitu ila nabi ilaa nabiga aan soo gaadhay buui dhiil wuxuu qaado markuusan bahalka weynaya imtixaanka ahayn waa laba litiro caanaha saddex litiro caanaha ka u weyn baa afar qaada laba litiro caanana fadhi baad hadda ku cabtaan qalabsida biyaha baad ku cabbaysaan biyo inta laga cabbiyo caana inta laga cabinta caana laga cabbaa badan saa u waqad rawiya alqawmu kulluhum xertoo dhammaan dheragtay buui dhammaan waa dhergeen nin walba calooshuu buuxsaday fa akhada alqadaxa weelkii buu nabigu qaaday fawadaca calaa yadii gacantiisa barakaysnid buu nabigu saaray fa nadara ilaya nabigu markuu cantsaa dhilka ugu qabtay buu isoo fiiriyey salawaatu rabbi wasalaam fatabasama markaasuu muusadoo qoslay dhooshuu ka qoslay suubanu abaa hureyr wuxuu ku fikiraayo iyo wuxuu iska dhaadhiciyey iyo barakada ilaahay keenay buu nabigu aad ugu qoslay ku muusooday faqaala nabigu wuxuu uhi yaa abaa hirin abaa hurayrow qultu labayka ya nabi allow ku ajiibaya maxaad tidhi qaala baqiitu ana wa anta aniga adigaa soo hadhnay soo maaha raggi waa la dhargay waa la qadeeyey aniga iyo adigaa dhimman soo maaha ana wa anta qultu waxaan sadaqti hadduu abrooy farxsan yahay marka cawlxumadii way ka bacday calolxumadii way ka tagtay hadda qalbixumadii sadaqta yaa rasuul nabi allow run baad sheegtay sidaas shiriif ani iyo adigu baa dhimo waa la wada dhergay qaala nabi wuxuu uhi uqcud fadhiiso fashrab fadhiiso caanaha dhan dhiilka hoo fadhiisoo dhan hadda anaa ku waraabina anaa anaa kuu teelahaye faqacatu waan fadhiistay buui fa sharibtu waan dhammayn dhiilkii fa qaala suban wuxuu uhi ishrab wad ku noqo intuu dhargay buu soo dhiibay wuxuunabaa low ku noqmaye fa sharibtu mar labaad ba haddana miigtay buui famaa zaala yaquul nabigu inuu igu celiya muusan ka zuulin uu leeyahy ishrab cab dhancaana ku noqo qalbixumada iska saar ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad u tuuntay haddaayoo isu xumays wax kuu diray hoosaa laga canaananhayaa canaan uusan asagu markaad dareemaynin baa ku dhacaysa ku noqodu waa maxay loogu dadka lagu celcelin jiray asagu maxaa loogu celinhayaa abaa hurayra maxaa loogu celceliyey culumaallahi tuhinkii hadday uu qadayba nabigu ka baabi'inaya tuhinkii hadday uu qaday fasa'anii daalika buu nabigu daba taagay dareemay see u dareemay ama waa loo waxyooday hee ama nabigu xaaladduu qiimeeyey labaduba axwaalu rasuulla waxaa lagu xambaaraa cala alwaxyi ila bidaliil xataa qultu ilaa aan idhi nabi allow maya ma karo waladii bacaka bilxaq laa ajidu lahu maslaka wuxuu yidhi allah ha kula soo diray baan ku dhaartaye meel aan maryo ma hayo laa ajidu lahu u heli maayo ay lahu lisharaabi wallabani maslakan meeluu mar xaggeenna baa loo geeye masankan iskaga shubaa calooshu way soo istaagtaye qaana wuxuu idhi faarini bal tus hadda dhiilkii iidib aniga dhiilkiiba keed haddaan rabaa faacطaytuhu weelkii baa nabiga u dhiibay faxamid allah ilahay baa ku mahadiyey faxamid allah barakadii iyo mucjisada meesha ka dhacday iyo saxaabadii dhargay iyo abhururoo qancay buu nabigu ilahay ka xamdinaya caanihii kabashadoodiina waa inuu bisanka u qabto suubanu wa samma ilaahay buu magacaabay xamdigu waa nicmada iyo barakada iyo mucjizada iyo karaamada meesha ka dhacda nabigu ka xamdinaya amaa markuu kabanaya wasama magacaabay wa shariba alfadlata hambadina waa dhammay riwaayadii bukhaari baa ahayd riwaayo kale fashariba min alfadlati wahada huwa sawaab hambadii buu nabigu wax ka dhamay dhiilkii waxbaa ku sii hadhay wey oo reerkii iyo ahalkii looga tegay wahada mucjiza min mucjizaati rasuul calayhi salaatu wasalaam weeye waxay kaloo ku tusaysaa sabirka iyo gobonnimada abu hurayr laftirkiyadu hawlu sahlan ma aha nin caluushisa ku xidhay dhagax oo kicila oo xataa ku dhiiran lawannimayo waan baahanaya maanta si halay dhaho ku dhiiran laayahay ha lagu dareemo ha garto ayuu leeyahay markii saxaabadu garan waayeenna ilaahay wuxuu ku bixiyey rasuulkii ilaahay buu ku bixiyey markii rasuulku howl u diro o wuxuu yidhi tan ma taada ilaahay tii rasuulka taada dib u dhigo waxaa doontaba aad qabtiide ilaahay amarkiisi rasuulka amarkiisa yeel wuuna ku barakoobay sabirkiisi iyo dulqaadkiisi ayaa laga yaabaa ilaahayba inuu mucjizanay barakadan ku keenay nabigu ku karaameeyey idinku markaad xoogu khatar gashaan waxaad dhahaysaan may had tahay hawsha cadaaladdarra wey bil dhan baan meesha saa maxay tahay ninkaadda soo booday wax loo dhiibahay waxaad qiimaynaysaanba ma jiraba nin walba aniga wax walba xaggayga iiaarka iyo dooridda iyo dulqaadkaa ku yar soomaalida sidoodu aafadaasaa iska jirta abu hurera qisooyin badanoo tanoo kal laha qise ibn xibbaan wariye baa tan ka daran ya middan ka daran ibn xibbaan qiso kalow tan la macnaa yuu wariye wuxuu idhi saddex maalmood baanan lumanin biyo iyo baadba markaasaan damcay buu inaan masaajidkii soo aado markaa masaajidkaan soo aaday baan marna dhacaa marna waan kufaa marna waan dhacaa marna waan kacaa boggaan dhulka la helaa haddana waan istaaga waan duulaa markaas caruurta waxay dhaheen abu hurayra waa waashay junna abu hurayra abuhurr waa waalan yahay qabta waa maray san u dhadhacaya marna u kacaya marna u kufahayey ya waxaan ku soo cararay baan soo galay sufadii baan soo galay balbaladii masaakiintu ay baan ku soo dhacay buui balbaladi markaan saa soo dhacay oon miirsaday yo waxaan arkay buu asxaabu sufu nebiga gurigiisii laga martisoorayoo raashin cunahaya saddex maalmoodna afka xuma saarin waa ninkaa dhachaya kufahaya istaagahaya iskama aadi karo markaasaan istoosiyoon isdheeraybsuu nabigu ii arko iigu yeedho intaan istahbiibay oon balballadii qoorta ka taagoon dhex fadhiistanaa nabi allow ee arag haddaanna waa eke yacni hoostu keliah waxaan rabaa nabigu intuu ii arko inuu aduguna kaale bal wax la cuna wax ka gal nabigu waa arkay iimana yeedhin qolihii asxaabu su wixii bay way soo dareereen markay baxeen yuu nabigu i yeedhay buuri xeedhadii buu nabigu fiiriyey waxbaba kuma jiro waa eber asxaabu sufa haddii xeedho maxay ka deeqdaa xeedho kibis ah oo baalka hadda iminku jabbaatiga tidhaahdaan kibis iyo hilib yar bay ahayd xeedho nabigu fiiriyey markaasuu murdiyey buuri hareeradiibuu murdiyey wax yar baa salkeeda ku soo hadhay wixii yar ku soo hadhay buu nabigu hal mar qaaday buui gacanta saa ugu soo qaaday hal afgelis bay noqotay buui luqma hadhaaguu nabigu isku xalxaalay ee soo qaaday waxay noqotay wuxuu ruux hal mar afka geliyo markaasuu nabigu intuu faraha igu qabtay bu abu hurerow cun bismillaahi dhaho nabi gacantiisa baan ka cunabi ilaa aan dhargay kelihii dilaacee saan nabi gacantiisa ugu cunhayay yaan dhargay buui markaasu miyaad daragta haa makugu filantahay nab allow caloosha bay orod buui wixii dambuu nabigu faraha mudmuudsay buui qisadan abu hurayra soo martay rasuulka ku badbaaday howlo badan buu asagu ka hayaa idan haddii adou naftu kaa baxayso meel wax lagu cunahayo aad timaaddo adoon faraxanin badgeli lahayn miyaysan adoon farxalin oo shaydaanka iska naarin xilli aad gacanta gashatay xeedhada laysma weydiiyeen lamana garteen baashuu gubannimay u baahan tahay iyo hungurisami iyo dulqaad iyo sabir bay u baahan tahay ah. maya biyaha danyaa cunasa cabdullah hadda kagama soo hadlay ka dharga nin uus leh maalinkaad cabdullah caloosha ibir ku noqoto caagadaa ma dhammayn kartid ma cabbi kartid halkaaba kuu dhaafi mayso hawsha hadda kor baa kasoo ku soo noqon xadiidkan kale asagu khuseey ku daraa demse intaasaan iskaga istaagna bal xadiidka asaga khuseeyana aan ku daro idan qadiyadaasi markaa sidaasi adduunyo wataa macnaheedu sabar bay u baahan tahay waad baahan tahay looma cuno haddaad dhimo dherarka waa la yska duwaa hungurixmadu ma wanaagsano angurasame waa loo baahan yahay sabir dulqaad dhaqanka ummadda soo celiya sida daksigii iyo baalaygii ha ku daadanina meelaha xunxunka ah dad iska dhiga wa can maxamed bnu siriin canibrt radi allahu tacala canhu qaal xadiidku walaqad ra'aytunii xadiidku qayb ka gooyey imaamku wuxuu uga tegey ma garannin xadiidku asalkiisu wuxuu ahaa taabici wuxuu uhi kunnaa abi hurayra abi hurayra maalin la joognay buu yidhi wa calayhi awbaani mumashaaan laba maro oo garis la geliyey karis oo la kariy baaliga marihii garayska sooma garanaysaan intii la soo qaado haweenku rinjiga gelin jiree maryahaasaa waagaa aad loo xiisaynayey mara baftaa la soo qaadayo cad rinji baa la gelinayaa waa la midabayn qurux bay noqonaya abu hurayra waxaan la joog laba maroo si fiican loo rinjeeye qaba oo minka taanin laga sameeyey cudbi iyo gelille laga sameeyey fatamakhata fiihi wuu xaakooday maradiibu xaakadiibu marada ku tufankaasuu ku tirtiray faqaala bakhin bakhin wuxuu walle cajab wey wagar abu hurayra yatamakhatu fi lkattaani wuxuu abu hurayra maanta wuxuu ku diibsanayaa ama ku xakatufanaya mara geliila'ah oo rinji sifican loo mariyey baaban xaaka iskaga tufahayaaba e oo maxaa walaqad ra'aytuni saasay xadiidku ahaa walaqad ra'aytuni waxa ay soo martay ninkayga maanta labada mara intuu qaba fiidooda iskaga tufay saa waxa ay soo martay walaqad ra'aytuni waxaan is arkay wa innii anugoo la akhiru dhacahaya fii ma bayna mimbri rasul ll sl slm ilaa xujrati caaisha mimbarka nabi maxamed iyo qolka caaisha inta u dhaxaysa anoo dhachayo kufahayo suuxayaan sadka maqshiyan calay anoo laymiyar daboolay gaajo darteed gaajadaad buu la siriraya wuu duulaya wuu diidayaa ruuxii abu hurayre walaqad ra'aytunii waxaan asarkoy soo martay wa innii la ahiru anoo dhacahayo diyadahayoo suuxaaya fii maa bayna mimbar rasuulila inta u dhaxaysa mimbarka nebi maxamed iyo wa xujrati caaisha ilaadu xoogow hadda min xayu alcarabiya sax ma aha wow in la geliya booskaasaa ku wanaagsan bacdi riwaayadna wayba ku timid fii maa bayna mimbar rasuulilaahi wa xujrati caaisha qolka caaisha gurigeeda iyo mimbarka in yar bay isu jiraan marka la badiyo afar mitir buu dhacaaya oo kolba kufaya dhacaaya maqshiyan calay anoo lamiir daboolay fayajii'u اljaa'i mid socdaa imanaya fayadacu wuxuu saari rijlahu lugtiisii aadamkiisa calaa cunuqii meeshaa degtu iga saaray qoorta kaga istaagay caada ilahaayeen dhaqanay lahaayeen wey carabtu waxay ruuxa jinku ayaa dhaco halkaasaa lagaga istaagaa wuu miyirsan bay dheheen indhuhu kala qaadi waxay moodayeen wadaadku inuu la dhadhacayo jin iyo dabayl martay dabayl jireed bay moodaaye gaajaana kala goynayso ilaa yomin hada carabtu ninka xataa jinka qaba markay cunahay ka garaacaan halkaasay kaa garaacayaan iyo meelahan ay kaa garaacahay dhaqanka weligood ba ilaahayaan aminkana baaqi weeye idinku ruuxuu hadda hilib ku istaagaad ku dhufataan ya waad giirgoysaan meeshaad ku dhufanaysaan ruuxu hilib ku istaaga halkaas ku dhufanaysa wuba dhiman karaaba yaman baan tegey waa laba kun iyo afarti ruuxu intuu cadlaqo ku istaago dhabarkay ka garaacayaan halkaa dhabarka ah, way ka garaacayaan nin reef madowya anagoo joogna macadkii abulxasan alma'ribi oo maalin ciida raashin cunaynaa mid ardada ka mid ah cad weyn buu intuu ku istaagay asaga qudhigiis annagoo rabna inaan sidii soomaalidii giirgoyno darbigeen ka dambeeyey muu ku dhuftay gow cadkii baa soo boodayo ila yaabadnayd wy marka dhaqamadaa kala duwan innagu ruux halkaasaan ku dhufaynaa giirgooyada inuu dhintaaba laga yaabaa ruux ila naqsigi baa ku dhegay haddana waad giirgoysa kow waa dhiman karaa laakiin markaad dhabarka laga garaaco cadku ama wuu soo boodi ama calooshu aado wuu tegi hoos u degaya welibu waxaa badan hoos u dego waa xikmad fiican weeye idagu dadkii ayaana laynine dhabarkaa laga jogeeyo lugta layska saaraya luqunta waa caado ay lahaayeenoo ku daawoon jireen ruuxa jinka qabay ku daawoon jireen jin inuu jin hayay moodahaya fa rijla lugtuu saarahayay buu ihi calaa cunuqi luquntayda iyo surkay wa yaraa wuxuuna moodahayaa annii majnuun inaan waa lahay wamaa bii min junuun wax waa ahaysana ma jirta buui waa nakira fi siyaqi nafi qaba saxar meel layga haya ma jiro maa biima hayo ila juu baahi un baa hays waxaan la suuxay la diidayo un gaajo rawa albukhaari idan dadkaas waxaa soo maray baa inaga qiimo badna aakhariyo adduunba marka adduunyadan yaan laysku khatalin yaysan idan dagin ilaahay laga cabsado diinkana loo gargara wallah subxana wa tacala aclam